بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الاخيار الاماجد وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد baabu sujuudi الsahwi wa sujuudi الtilaawati wالshukr waxaa halkan uu kaga waramayaa sujuudda la idhaahdo sujuudu sahwi buu soo horreysiinayaa oo macnaheedu yahay qofka marka is-ilow salaada dhexdeeda uu ka dhaco iyo halmaan iyo gef inuu laba sujuudood la imanayo salaada xaggeeda dambe aayadaha qur-aanka kariimkaa ku sugan ee aayaatu sujuud ah marka uu qofku marayo inuu sujuudo salaada dhexdeeda iyo markuu ka baxsan yahayba iyo sujuud kale oo sharcigeenu uu jideeyo oo marka ilaahay uu nicmo ku siiyo ama balaayo kaa joojiyo inaad laba sujuudood oo mahadnaqa ilaahay u sujuudo axkaamta sujuudahaasu halkan kaga warramaya waxaa muuqanayaa sujuudu sahwi xikmadda loo keenay inay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo la xaqiijinayo basharnimadiisa ama bani aadamnimadiisa si aan dadka qaarkood oo weynayntiisa ku xeel dheeraada aanay u aaminin inuu leeyahay ilaahay sifaadkiisa laakiin uu u ogaado qofku inuu bashar yahay waxaa sheegaya macnaha xadiidka bukhaari uu warinayo ee uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam innamaa ana basharun mihlukum ansaa kama kamaa waddadii wadadiiu bani aadam un baan anigu ahay malagna ilaahna maihi malagna maihi makhluuq kale maihi bani aadam baanahay waxaan u ilaawaa sidaa idinkuba waxu ilowdaa faidaa nasiitu fadakiruuni markaan wax ilaawadda xusuusiya isagoo nebiga siduu ilowga yimi ha odhanine ixusuusiya waaya xagga ficilkiisu ka dhacaya silowgaas iyo khaaas laakiin xagga qowlka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ilaaliyey wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa qowlkiisu khaaa ah ma yeesho laakiin ficilkiisa baa uu ka dhici karaa basharnimadiisa iyo bani aadamnimadiisa aanu baraarujinay xikmadda ku jirtaabaa waxay tahay haddii nebigu dee uu wax khaoo iyo gaf oo dhanba ka dhowrsanaan lahaa axkaam badan oo inooga soo baxday halkan sujuudu saawiga iyo axkaamtiisa ayaan la heleenba waayo da isaga maqal iyo muuqaal diinta dadka ku siinayay marka haddii khataabo uu ka iman waayo salaadii iyo cibaadaadka dhexdeedii dadkii khaldamayey yay wax ka eeganayaan waa arrin ku jirtoo kale xikmadda saddexaada ku jirtaa waxa weeye sida xadiidkuba uu xusi doono irqaam lishayaan shaydaanka laftiisii inuu u hirgeli waayo wixii uu doonayo iyo rabitaankiisa oo goor walba qofka dee dhan buu haystaa cibaadada qofka inuu aafeeyuu doonaya inuu ka burburiyuu doonaya marka waa qofkii oo ka gaashaantay ama ka daba tegay xikmadda kale jirta waxa weeyaan ama baabkan loo soo dhigay salaada axkaamteedii iyo suuradii iyo tilmaantii ay lahayd shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sifadeedii baynu soo tilmaamnay salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam awala waa atashkhiis baa halkaa ka yimi tashkhiis oo macnihiisu yahay kayaan jiro oo halkaa la qotomiyo qurux badan oo salaadu leedahay ayaa lasoo sheegay wax wal oo had iyo jeer la dhisana oo binaa lagu sameeya wixii hadminaya ee duminaya haddii aan laga ilaalinin wuu xumaada wixii waxyeelaya sida looga hagaajinayana waa in la sheegaa ifkan iyo inta la joogo wax kastoo dhammaystirmaa ma nuqsaan lahaadaan maa calaa min shay ilaa wadacahu allah xadiidkiiba ha shay kastoo kor noqdaa hoos kuu noqdaa marka dhismaha cibaadada lagu sameeyey haddii wax kasii noqdaan maxaa lagu saxayaa sidii lagu saxayay bay markaa ka mid tahay labada sujoodood lala imanaya intaa muqadam ahaan haddii aynu ku dhaafno cibaadadan iyadaa ama sujuudan waxa uu soo qaadanaya sheekhu axaadiis dhowra oo ku soo arooraya manaa xukumkeeda tilmaamaya ma sunna mise waa faral waxaa leeya ma sunna mise waa waajib cidi faral kumay sheegine in labadaas judood lala yimaadaa goormaa lala imanaya halkeebaa lagula imanaya iyo ma'muumkaba miyay la imanaya iyo munfaridkuba mise xaaladaha qaarkood baa lala imanaya jawaabaha su-aalaha baa kaaga soo bixi doona axaadiid waaya marka hore xukumkeedu sunno iyo waajib waajibun baa lagu sheegay kayfiyada sujuuddani waa laba sujuudood muuqaalka ay leeyihiin sujuudaha salaadu noocii oo kale un weyn sujuudu sahw waxaa la imanayaa imaamka iyo qofka ku xidhan iyo ka goonida u tukanaya saddexdaba laakiin qof isagoo imaam ku daba tukanaya haddii wax kasii noqdaan lama imanayo gaar ahaantiise imaamkaa ka dulqaadi saynu ku arki doono cibaadada ama waxaa leeya sujuuddaas labadaas sujuudood meesha lagula imanaya intaan salaada laga bixin assalaamu calaykum la odhanin axaadiistu way sheegi doonaan marka uu qofkii ka baxa salaada assalaamu calaykum uu idhaahdo kadib in lala imanayana axaadiistu way sheegi doonaan ataxiyaadka ka hor in lala imanayana waynu ku arki doonaa axaadiista laakiin qowlkaasi iyo xadiid kusoo aroray waa daciif marka labada isugu soo ururayaan assalaamu calaykum ta inay ka horeyso inay ka dambayso labadaa weeye meesha sujuudaasi waay sahwigu hadduu soo noqnoqdo miyaa sujuudaha lasoo soo celcelinayaa mise waa maruun nin baa yidhi naxwada waan aqaanaa saa darteed fiqigana waan iska garanayna masalo waloo naxwoon aqaanaba mid fiqigaan uga qiyaasa dee ka waran baa le haddii qofka sahwigiisii dhowr jeer noqdo sujuudihii miyuu soo celinaya dee maya buu ihi cumar haddii mar la tasqiiriyo mar labaad lama tasqiiriyo haddii cumar la yidhaahdo cumayrun ama xasan la tasqiiriyo la yidhaha xusaynun mar labaad laguma celceliye taskiirta hal mar baa lagu daayaabui marka waxay iga muuqanaysa halkaa in mar qura uun lagu daynayo axkaamta iyo qaar kaleba waynu arkay can cabdilaahi bni buxaynata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed sallaa bihim asxaabtu tukiyey faqaama wuu istaagay si rakcatayn aluulayeyn labadii ragcadoodee hore markuu dhameeyu iska kacay walam yajlis ataxyaadkiiba uma fadhiisanin hore faqaama annaasu macahu dadkiina way la kaceen oo iyana ataxiyaadkii may u fadhiisan xataa idaa qada salaata markuu salaadii dhameeyey wantadara annaasu dadkiina ay sugeen tasliimahu inuu assalaamu calaykum idhahduu salaada ka baxa ay sugayaan kabara wahuwa jaalis isagoo fadhiyuu allahu akbar ayuu yidhi wasajada sajdatayni laba jeer buu sujuuday qabla an yusalima intii aanu salaamo naqsan aanu salaadii ka bixin uma sallama markaasuu dabeedna salaamo naqsaduu salaadii ka baxay akhrajahu sabcatu saddexdii sheekh baa wariyey wa haada lafdu lbukhaari imaam lbukhaari ereyadii uu soo gudbinayo way kuwani wa fii riwaayati limuslim riwaayada muslim waxay sheegaysa yukabiru fii kulli sajda sujuud walba allahu akbar buu lahaa wahuwa jaalisun isagoo fadhiya wasajada annaasu macahu dadkuna way la sujuudeen macnaha sujuudda marka uu usii foorarsanaya markuu kasoo toosayaba allahu akbar wuu lahaa dadkuna way ku raaceen makaana maa nasiya meesh wixii uu ilaaway oo min aljuluusi fadhi ahaa fadhigii iyo ataxiyaadkii hore uu ilaaway ayuu ku buuxinayay labada sujuudood labada sujuudood sababtu ula yimi waxay ahaayeen ataxiyaadkii hore ee uu ka tegey marka waxyaabaha xadiidku uu tusinayaa waxa weeye inuu nebigu sahab uu ka dhacay calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda ayuu xadiidkani daliil u yahay asxaabtuna way ka haybadaysteen oo waxay is idhahdeen ma salaada dhexdeedaba loo waaxyoodo ataxiyaadkii waa laga dul guuray ilaa tashriicii iyo sharcigii loo dejinaya ummaddaa soconayay marka armaa wax soo kordh soo kordheen bay is idhaahdeenoo way ka aamuseen laakiin inagu ka aamusi mayna imaamkee marka aynu ogaano shay inuu ka tegey waa in subxaan allahi la idhaahdo inkastoo ataxiyaadkan hore haddii uu ka kaco aan waxba lagu noqonayn saynu xagga dambe ku arki doono waad iska dayn doontaa socday wuxuu sababeeyey marka ama sabab ay u tahay sujuudani sabab oo ah ka tegidda oo ataxiyaadkaa ka tegey sujuuddaasaanu ku kabay sujuuddan habkeeda saynu horaba usoo tilmaanay waa habkii sujuudda salaada dhexdeeda waa ka sujuudi sulbi salaa salaada dhexdeeda sujuuddii lala imanayay sideedii wy xadiidku waxa uu muujinayaa masaa'ilka laysku khilaafayo ama culimadu ay ku kala duwan yihiin oo ah halkeebaa sujuuddan ay dhacayso si cad wuxuu u sheegay inay salaamta ka horeyso intaana asalaamu calaykum la odhanin in sujuudani ay dhacayso ayuu tilmaamay waxaa lagu kabayaa wixii hore dhaafay iyo shaydaanko laga cadhaysiinayo waaya waxaa halkaa aynu ka qaadanaynaa oo kale wujuubu mutaabacati alimaami fi tarki ljuluusi litashahud alawal atexyaadka hore hadduu ka kaco imaamka in aan waxba lagu haraynin aada iska raacayso innaga waxaa dhacdo dadka caamada ah iyo in markuu imaamku ka kaco atixiyaadka hore ay is yidhaahdaan dhagax laba shimbirood ku wada dilo kasii yaro gaadhsii intaa uu faatixada yaro akriyaya kasii gaadhsii ataxiyaadka dabeedna aad sida arkaysaa dadkii oo in fara badan intay dudubinayaan ataxiyaadkii ka daba tegayaan imaamka marka faralkaa uu sii wadee ah dee ragcaddaa uu gudagalay baa loo raacaya laakiin ataxiyaadka laguma harayo waxaynu halkan ka fahmnay arkaanta salaada iyo tiirarkeeda inaanu ataxiyaadkani ka mid ahayn waayo wixii rukniga laga tago sujuudda laguma qabo oo hadduu qofku faatixada ka tago ama ragcad ka tago waa inuu la yimaado kadibna sujuudda la yimaado laakiin maadaama sujuud keliya lagu qaba inuu sunno yaa muuqanaysa culimadu waxay isku khilaafsan yihiin marka hore waxay isla waafaqeen aan idhaahne sujuuddani inay tahay mashruuc qolo waajib ku sheegtay iyo qolo sunno ku sheegtay uun baanay u bateen waxyaabaha loo sujuudaa waa wixii ficilka qofka ka dhaca haddii laakiin qalbiga wax kaa yara si noqdaan oo sidan aynu waxu yaro xisaabino ama filanaantan salaada dhexdeeda inagu dhacdaa iyo waswaaskan iyo isla sheekaysigan waxaa looma sujuudo iyaga inuu qofku khushuucda ku dadaalo qalbigiisa soo xaadiriyo mooyaane sujuudda waxyaabaha qalbiga loolama yimaado daraaddeed waayo nebigu wuxu uhi ina allaha tajaawaza liummati maa xadathat bihi nafsuha maa lam tacmal aw tatakalam ilaahay ummaddan wuu ka dhaafay wixii nafteeda ay ugu sheekaysa haddaanu qowl iyo ficil mid uu noqonin waxa uu sheekhaasi leeyahay sheikhulislaam ajmaca alculamaau calaa butlaani salaati bilqahqaha hadduu qofku qosol kaga dhagdhagsiiyo salaada dhexdeeda inay ka burayso salaadu salaaddii way ka buraysa qowlka ka soo baxay ka sakow edabdaraa ku jirta ixtiraam la-aan ilaahay oo xaqiisii aanu marinin salaadiiu dhexdeedii ciyaar la yimi ilahayna gaalada salaadooda wuxuu ku eedeeyey inay ciyaar wadato wamaa kaanat salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiya waa foori iyo sacabba garaac sacabna ilaaqun baa la socda iyo had iyo jeer qosol iyo wixii lamida wacan abi hurairata radia allahu canhu qaala sala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu tukaday ixdaa salaatay alcashiy labada salaadood ee gelinka dambe mid kamid a ah rakcatayn laba ragcadood unbuu tukaday cashigii waa gelinka dambe duhurka laga bilaabayla qoraacdhaca casarkii weeye markaa tani laba ragcadood unbuu ka dhigay halkii afar layskaga ogaa uma sallama markaasuu ka baxayna salaada uma qaama wuxuu isu taagay nebigu ilaa khashabatin qori tiira oo fii muqadami almasjid masaajidka xaggiisaa hore yaalla qiblada qori tiira ama dogoba oo halkaa jiifo qiblada masaajidka ayuu xaggiisa u dhaqaajiyeyba fawadaca yadahu calayha gacanta saaray intuu iyagii dib qiblada ka soo jeedsaday buu qorigii saa ugu jiqilaystay wa fi lqowmi abubakrin wa cumaru asxaabtana waxaa ku jiray labadii u waaweynaa oo fadliga badnaa ee cumar iyo abubakr radia allaahu canhuma ilahay ka noqdo fa haada an yukallimaahu waxay ka haybaysteen ka mildhaaween ee ka dhowrsadeen inay la hadlaan ayay ka xishoodeen wa kharaja waxaaba baxayba saracaanu nnaas dadka kuwoodii cagta laga gujiyeyna ciribtay ku dhufteen dadkuila u kala naqsa badan yahe dadkii had iyo jeer degdegi jiray ee qoorta dadka kalta laabsadee kabaha boorkooda ku daadiya ama meheradi ha u furnaato ama meel kale ha ku ordaye kuwaasina sagaxday ka siiyeen waxbaba may suginba faqaaluu waxay yidhaahdeen aqasurat isalaatu salaadii miyaa la gaabiyey intaasunbay sii lahaayeenoo wayse iska sii socdeen miyaa la gaabiyey salaaddii waana iska sii socdeen faqaala markaasaa warajulu yadcuuhu annabiyu sala allahu calayhi wasalam nin uu nebigu ugu yeedhi jiray dalyadayn ayaa isaguna kacay qaama rajulun yadcuuhu nabiyu dalyadayn ninuu nebigu u bixiyey naanaysta a gacma dheere gacma dheere oo gacmo dhaadeera ninkaasaa kacay isaguna haddii raggii kale aamusay mid hadna lama waaye faqaala yaa rasuul allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahayow annasiita miyaad ilowday am qasurat isalaatu mise salaaddii way gaabatay salaaddii miyay gaabatay oo waa la yareeyey intii aanu ku ogeyn laga yareeyey mise waad ilowday faqaala wuxuu hi lam ansa maan ilaawin walam tuqsar lamana gaabin labada midna ma jira bu negatifkaa culus buu udhiibay qaala bala mee waa jirtaa bu waxa weeyaan labada midun baa jira qad nasiita waad ilowday bu mar haddii aan la gaabinin ilow baa jira fa sallaa rakcatayn nebigu laba ragcadood buu u kacoo uu tukaday oo kuwii dhinaaya uma salama markaasuu salaamo naqsaday uma kabara allaahu akbar buuri macnaha assalaamu calaykum ta kadib buu labadii sujuudood la imanaya xadiidkani siduu sheegaya uma salama markuu ka baxay ayaa uma kabara allahu akbar buuri fasajada mila sujuudihi wuxuu sujuuday sujuuddii salaada dhexdeedii oo kale awad wala ama kaba dheer waa xabad sujuuda taas uma rafaca ra'sahu madaxuu kor usoo qaadayo fakabara allahu akbar buui markuu soo toosayeyna sii socod iyo soo socodba allahu akbar buui uma wadaca ra'sahu fakabara madaxii buu foororiyey sujuuddii labaad u foororiye allahu akbar buui fasajada mila sujuudihi aw awal sujuuddii hore ama ka dheer buu sujuuday uma rafaca ra'sahu wakabar madaxuu kor usoo toosiyo allahu akbar ayuu yidhi macnaheed waxa weeyaan laba sujuudoodoo mid waliba laba allahu akbarood leedahay ayuu nebigu sujuuday muttafaqun calayh xadiidkana bukhaari iyo muslim baa wariyey wlafdu lilbukhaari lafdigana bukhaari baa le wa fii riwaayati limuslim salaata alcasri beh ila xagga hore waxaynu kusoo marnay labada salaadood ee gelinka dambeo duhurkaiyo casarka ah mid kamida bay ahayd riwaayadana waxay si cad u sheegtay oo isfasirayaan riwaayaadkue labada salaadood tan sahwigan dhexdeeda uu dhacay inuu ahaa inay ahayd salaada cas wali abi daawuud faqaala wuxuu nebigu yihi asadaqa dulyadayn markii uu dulyadayn yidhi salaadii miyaa la gaadiyey mise waad ilowday ayuu nebigu ku yidhi asxaabtii miyuu ninkani ma buu sheegay markaasu dee ku adkaysta oo kayidhi maya waad ilowday markaasuu yidhi marun buu sheegay fa awma-uu waxay madaxooda ku ishaareen ay nacam ha ama madaxay gundhiyeen haabay wahiya fi saxiixayn bay riwaayadani ku sugantay laakin bilafd faqaaluu nacam nacam bay riwaayadaa kale sheegaysa nacam bay aska ka yidhahdeen wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale waxay sheegaysaa walam yasjud ma sujuudin xataa yaqanahu allahu tacaala ilaa ilaahay uu ka dhaadhiciyey daalika arrintaas ilaahay baa ka dhaadhiciyo ku qanciyey markii ilaahay uu ka dhaadhiciyo ku qanciyey buu dee sujuuday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka sidaasaa riwaayooyinkan mid waliba xaafid bu dee imaamka ama sheekha alifay kitaabka ahaa riwaayo walba wixii la dheeraaday tahay wuu soo gurbiyey oo uu isku soo shaandheeyu isa soo dabageliyey xadiidkani saasuu tilmaamay waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadii afar tahayd casar inuu laba tukaday kadibna dhaqdhaqaaq sameeyu xaggaa hore ka soo jeedsaday dadkii qaar iska dareereen qaarkoodna isaga la hadleen xoogaa isku celcelis hadalkii uu dhex maray kadibna markhaati uu doonay ninkii la hadlay waa loo markhaati furay markii loo markhaati furay kadib buu kaco labadii ragcadood unbuu tukiyey dadka ee hadhay wuu salaama naqsaday salaamo naqsiga kadib buu sujuudu sahwigiina ka dhigay xadiidku taasuu tilmaamay marka wuxuu kaga duwan yahay xadiidkii hore atexyaad laga tegey buu ahaa xadiidkii hore kanina waxa wey laba ragcadood oo laga tegey marka faralkii wuu la yimid sujuud sahwi keliya un lama imanina labadii ragcadood idhinaa wuu la yimid waxaa kaluu kaga duwayen sujuudu sahwigan dee xagga dambe maray isagana waa adiga arkay waayo waxaa kaluu kaga duwan yahay dee hadalkan dhex dhacay ile kii hore lama sheekaysanin salaada dhexdeedii tan waa hadalkaasaa la isweydaarsaday dhowrka ah bal aynu u galla mustafaadaadka sheekhu uu ka soo saaraya xadiidka ilaa saddex iyo toban bo markaa inta badan uu isku yaro noqnoqdaa saa darteed baynu qaar ka boodna waxaa halkan ka muuqanaya sahwigu inuu ambiyada ka dhici karo xagga afcaash qowlka maya waataynu soo sheegnay xikmadda laga faa'iidayana horeynu usoo qadinayo waa si looga faaidaysto axkaam loo jideeyo salaada qofku haddii uu ka baxo isagoo moodaya inuu dhammaystiray dee kamay burine wuu bilaabi wuu sii wadi uun hataan waktigu dheeraanin waxa aynu ka faa'idaysanaynaa qofka isilowsan iyo ka jaahilka ah iyo hadalka noocan oo kale salaada dhexdeeda ka dhaca inaanu ka jabinaynin salaadii oo waxaynu soo maraynay asxaabigii intoo nin hindhisay yidhi yarxamuka allah u duceeyey markii dambe salaada laga baxay nebigu wuu saxay uun oo wuxuu ihi salaada dhexdeeda in la hadhadlo maahee waa tasbiix iyo dikriyo sidaa u tuko laakiin soo celi mu odhan halkanna is-ilow daraadii ayaa wadahadalkani u dhacay iyo isasixid sidaa daraaddeed waa kuwa fuqahadu yidhaahda waxaa la hadalku markuu kooban yahay salaadii intii dhinayd unbaa lala iman hadalku markuu batana waxaa la soo celin doonaa salaadii oo dhan si kale markay u dhegayaan waxaad arkay cibaarada iyagoo isticmaalaya ah in alfaslu aw inqasura alfasl fasli waxay uga jeedaan waktiga aada salaada kasii baxsanayd hadduu dheeraado salaaddii baa lasoo wada celinaya hadduu wakti yaroo kooban oo basiida yahayna intii hadhay unbaa lala imanaya arrin muhiima taasi oo inaad xusuusato u baahan ama aada hoosta ka xariiqdo maxaa laga eeg hadalku inuu badan yahay inuu yar yahayna halkee laga tixgelin karaa ila qofba sibuu u qiimeyn karaa qof wuxuu odhan karaa hadalkuu badnaa qofna wuxuu odhan karaa may hadalkuu yaraa inaga dhexdhacay salaada dhexdeeda markaynu isbaraarujinayna xadiiskana laga qiyaas qaadanaya qaadanayaa oo ilaa lix eray meelaha ah ilaa lix eray haddii la isweydaarsaday waa lagu dabanabaya oo kabitaanba salaada intii adha waa lala imanaya laakiin hadday intaa kasii badato imika adigan arkayo ninkan su-aashan uu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam o nebiguna wuu kusoo soo celiyey waa laba mar kale uu lasii kusii celiyey oo doodii sii giijistay markaasuu markhaati buu doonay kadibna waa kan ilaa afar ilaa shan lix eray meelahaas ah. ayaa la odhan karaa waa war kooban iyadoo xadiidkan laga qiyaasanay intaasi hadday sii dhaafto oo dee intood tasbiixdii iska akrisato aada maaragtay boqolaalka ahayd halkan iska sii wado mar dambe xusuusato ama lagu baraarujiyo waad soo wada celin salaada waxaa dhacda masalan qofkii oo mar dambe idinku soo xidhay oo agtaada ku tukanaya inaad tidhaahdo hebelow salaadii dee weli adiga ragcad baa ku dhiman oo waad naga dambaysay marka waxba yuu sii murmine kol hadduu ku qanco qofkan inuu run sheegayo waa inuu tafaasiil kale aanu gelin inta u hadhay mid iyo laba wixii u hadhay inuu ukacaa ah, laakiin haddii waktigu dheeraado qofku uu wax badan akriyo ama muddo fadhiyay ama uu baxayba waa inuu soo celiyo mudaaxadadaasaynu raacin lahayn taas oo wax inaga dhacaa waaya aqwaasha ama dee madaahibta culimadu waa ku qaybsanyi qole waxay leeyihin sujuudu sahwi mar walba waa salaamta ka hor waa sida madhabta shaafici u qabto qole waxay leeyihin mar walba waa salaamta kadib waa sida xanafiyada qolyaha qaarkoodna si yar dhexdhexaada ah. ayay u dhigaan oo waxay idhahdeen axaadiista unaan eegeegna oo meeshii markaa uu nebigu sujuuday ka hor ama arinta marka gafka ka dhacay sahwiga ka dhacay daraaddii uu salaamta ka hor la sujuuday inaan la sujuudno halkii uu salaamta kadib sujuuday ina aan saas idhaacno masala waxyaabaha loo sujuudi karo ama sahwiga qofkii ka dhici karaa mar wuxuu noqonayaa ziyaado uu qofkii salaaddii ku sameeyey oo shan ragcadood iyo wixii lamida aad tukatay marna wuxuu noqonayaa nuqsaan aad salaaddii ku samayso masala ataxiyaadkii aad ka tagto marna wuxuu noqon karaa labadii oo aada isku dartay kolka haddii qofkii siyaado uu salaadii la yimi sujuudu sahwiga ha ka dambeeya assalaamu calaykum haddii nuqsaani ay ku dhacday sujuudu sahwigii ha ka horeeya salaamta labada xadiisbay kala sheegayaan hadduu labadaba isku daray maalinta marqaan iyo wax ku dhacayba marna kor uu kacay marna hoos uu kacay oo siyaado uu maaragtay iyo nuqsaanba ku daray ikhtiyaar buu leeyahay inuu ka horreysiyo inuu ka dambaysiyo culimadu se iskuma khilaafsana qofku hadduu ka dhigo sujuudu sahwiga assalaamu calaykum tukoo iyo hadduu ka dambaysiiyo labadaba inay bannaan yihiin labadaba waa bannaan yihin marka hala yaabin hadday dhacdo imaamku inuu sujuudu sahwiga ka dambaysiiyo assalaamu calaykum mushkiladi ma jirto waxaad halkaa ka arkaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siay asxaabtiisa uga haybadaysan jireen say u tixgelinayeen say uga dambaynayeen ilaa salaada dhexdeeda ayaa baraarujintii ay ka gaabsadeen cibaado luminteed kama ahayn rasuulkooda ay ka dambeynayeen ahayd inta aan ku dhaafna xadiidkaas wixii kale axkaamee kusii dhiman waynu arki doonaa xaadiidta kale kasoo baxaya Ehm, waxa uu ku lam ansa walam tuqsar hada milu qawli kulu dalika lam yakun wlmacna kulu min alqasri wاnisyaani lam yakun calaa shumuuli nafyi calaa cumuumi manaa cibaaradaasuu yar dhadhankeeda marka la eego waa tan manaadiqadu asxaab almandiq yidhaahdaan waa salbulcumuum iyo cumuumu salbi macnaa way si kale xeel dheeryihin markuu nebigu leeyahay ehm, lam anta walam tuqsar ama uu leeyahy kullu dalika lam yakun fii bacdi ariwaayaat waa salb ulcumuum oo ka caamsan cumuumu salbi macnaha nafyi aada u sii adag weeye wacan cimraan ibni xuseyni radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalama sallaa bihim nebigu asxaabtiisii buu tukiyey fasaha sahwi baa ku dhacay fasajada sajdatayn laba sujuudood buu la yimi uma tashahada wuu ataxiyaadsaday labada suoodo intuu la yimi kadib wuu ataxiyaadsaday uma sallama markaasuu salaamo naqsaday salaamo naqsigii iyo ataxiyaadkii labadaba uu ka horeeyey sujuudu sahwigu way ka horeeyeen sidaasuu yihi xadiidkani rawaahu abu daawud watirmidi waxasanahu walxaakim wasaxaxahu xadiidka tirmidi xasan buu ka dhigay xaakimna saxiix buu ka dhigay laakiin waa shaad inuu shaad yahay ayaa ragga u batay Ehm, shaadna waxa weeye mukhaalafatu hiqati liman huwa awhaqu minhu aw akharu cadada sida tacriifka musalaxu ahaa waa ninkii iqada ahaayo oo khilaafsan nin kasii iqaysan macnaa nin ka kalsooni badan ayuu khilaafay ama rag badan oo ay isaga isku mustawo yihiin isku darajo yihiin xagga kalsoonida iyo iqada ayuu khilaafay marka qowlkiisa waa shaad manaa xadiidka shaadkaahi waa saxiix khilaafsan mid kasii saxiix waayo marka halkaa ataxiyaadka in aan laga horreysiinaynin sujuudu saawiga ayaa halkan markaa aynu qaadanaynaa oo atixiyaadka ay ka dambeynayso juzuu sahwi ama salaamtaba uu kasii dambeyn karo culimada qaarkood sidan haba qabeen laakiin xadiidkan ay cuskanayaan baa aan xoog badnayn وعn abi سacيidi الkhdriي radي الlه عanه qاla qاla rasuul الlahi slى الlه عalyه وasلم nebigu waxau ihi idaa shaka axadukum fii salaati midkiin hadduu shakiyo isagoo salaadiisa ku jira qofku isagoo salaadii ilaahay uu tukanaya isagoo ku dhex jiro uu shakiyo falam yadri kam sallaa dabeetana uu garan waayo inta uu tukadayba am arba shaka shakiga ha iska tuuro oo walyabni ha ku dhiso arinkiisa waliyabni ha ku socdo ha ku bineeyo ha ku dhiso calaa mastayqana wixii uu yaqiinsaday inta yaqiinta ahe uu hubo ha ku socdo oo hadduu ku shakiyey ma ah mise waa afar dee talla hubaa waa saddexe saddexda ha qaato midka u hadhayna ha tukado uma yasjudu sajdatayni laba sujuudoodna hala yimaado qabla an yusallima intaanu salaamo naqsan intaanu assalaamu calaykum odhanin xadiidkani saasuu sheegay fain kaana haddii uu qofkani yahay sallaa khamsan hadduu shan tukaday oo markaa dheeraadu jiray shafacna lahu salaata bay u dhammaystirayaan ayay u buuxinayaan oo midhka dheer bay ka tarayaan wain kaana sallaa tamaaman hadduu afar tukadayna kaanataa labadii sujuudood waxay noqonayaan tarkiiman lishayaan shaydaankiibay dulaynaya ilaahay baa ku dulaynaya oo wixiis uu doonayay baa hirgeli waaye rawaahu muslim raximah llahu fi saxiix waaya xadiidkaasi waxa uu sheegayaa ehm, ama lagu soconaya qaacidada ah yaqiinta in la raaco waayo shayga yaqiinta inaad ku socoto mar kastoo salaada dhexeeda ama salaada aada gasho dee keligaa mahida waa lagu heliyaa mid baa jira ilaahay ballan u qaaday inuu bani aadamka ilaahay feejiyo oo ilaahay aanay ku xidhmin bani aadamkuy ay bani aadamkii ilaahay isu feejiyo oo shaydaan la idhaaho ballantiisu ay tahy walaa udilannahu inuu ambin doonu dhaar ku maray markastaynu madaaficda ku ridno marka ay aamustaabu soo noqonaya marka rasuulkule sala allahu calayh wasalam marka adaamkaa lagu dhufto adbara shaydaanu walahu duraaq isagoo neef badan sii daynayo cararaya meel fog buu tegaya meel uu ka dhacay beliyo baas haddana marka wuu soo noqonayaa marka la aqiimaabuu aqiimidana ka cararaya wuu soo noqonayaa qofkiibuu dabeedna daf odhanaya wuu gelaya bal adba gara meeshuu ka gelaya albaabka inta la eg markaasuu leeyahy udkur kada udkur kada udkur kada udkur kada waxaa xusuuso waxaa xusuuso waxaa xusuuso macnaha faylka maskaxda wax badan oo ku fogaa ama markaad banaanka joogto aanad si dhaksaa baaritaankiisa uga hesheen maskaxda ayuu faylashiisa soo wada dhaweynaya ah, si kabaradu markiiba ay u qabato malkaasaa wixii adilowdaa imanaya dadkii ay qabateen baa ku hor imanaya maxaanku idhahdaa xisaabtii adkaatay baa isfurfuraysa kay dhacdaa anaabaad ilowda marka aad salaada gasho aada xusuusato halka ay taalo dabeedna ay kalifto intaan si aan loo qaadanin inaad si dhaksaa ah uga baxdo salaado aad ku caragto alaabta ilaa aanu garanin buu nabigu yihi qofku kam salla inta uu tukadayda inta uu tukadayba ilaa aanu garaninba way dhacdaa markay haddaba taasi kugu dhacdo bal ku xisaabtanuun in aad inta yarun ka qabso kordhi laakiin mushkilada waxay joogtaa haddana adigoo kordhiya markaad sii shakido sia mala haddana waxbaa dhiman haddana kordhiso way dhici kartaa in mar lababa inuu kordhiyo qof ulaa hore haddaad kordhisay tan kalena soo haddana markii hore ma labaa mise waa mid baahay markii dambena ma saddexbaa mise waa afar ha kordhiyo marka hadday tiro dheeri jirta way ka jaraysa sujuudahani way ka jaraysa haddii ay u dhammaystirantayna salaadiisu ay dhan tahayna shaydaankiibay ka cabaysiinaysa saas waa faa-iidooyinka sujuudan uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa lagu qancaya adigu mar waad qanci kartaa saddex arrimoodba way jiraan inaad sakido oo aada tan qaadato iyo inaad salaada dhexdeediiba qanacdo oo aada ku qanacdo labadaa arrimood oo isku qabatay midkood waad ku xisaabtami kartaa waxaa kalooad ku xisaabtami kartaa markaad salaadii ka baxdo mid agtaada haddii aad tidhaahdo ma waxbaa adiga inoo maxbaa inoo dhiban ayaa tidhi ama ragcadaa in haray marka hadduu ku idhaahdo ha waad qaadan doonta se qof salaada garanaya ciyaal iyo wixii lamida ah nin waalan iyo aan ahayn qof lagu kalsoon yahay uya hadalkiisa waad qaadan doonta ama waxaad aragtay dee dadkii aa isku mar ku soo xidhateen oo iyagiina kacay baad aragtay marka ku haddii jamcii kacay adna iska raacayaan wareersanaati be dad shaaficiyadu way diidaan laakin waa qowl lagu xisaabtamayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta dee hadalkoodii ayuu ku xisaabtay marka qowlkiiyo ficilkiina waa islamid haddii saaxiibadaadii aad mar soo wada gasheen masaajidkee ku wada xidhateen ay wada kaceen adigana aada ku qanacsantay in la dhameeyey inaad dhammayseen he adiguna raaci a waa kuwa markaa fuqahadu ka hadla haddii imaamku uu shakiyo isaga laftiisu hoostuu ka yaro eegaya maamuumiinta inay sii kacayaan iyo inay sii fadhiisanayaan markaa kolkuu eego labada dhanbe u arkay in la kacayo de ismaa raaci ila waa kaa calayhi salaatu wasalaam ninkani marun buu sheegay ha markay yidhahdeenna dee wuu ka qaatay adag waaya waxaynu halkaa ka qaadanay sababaha loo sujuudo siyaadadu waa kamid nuqsaantu waa ka mid shakiguna waa ka mid shakiga aada shakido isna waa kamid shakigana waa layska tuurayaa yaqiinta ayaad ku xisaabtamaysaa si qalbigu u dego mar walba dac yariibuka ilaa maa laa yariibuka salaada shakigaa kugu yimi waxba jebin maayo wuxuu burinayaa ma jiro wuxunbaad ku saxaysay mooyaane maratee ka baxiyo ku jiriyo waxaa ma ahayn intee tukataa unba arrinkaagu ahaa shaki iyo dhanni iyo wahmi iyo arrimahaas oo dhan cilmul usuulka ayaad ka raajaxaysa alcilmu waalyaqiin oo darajada u sarreeyey ahaa iyo shakiga iyo dhanniga oo kusoo xigay iyo wahmiga oo u liitay oo ahaa alahdu biarafi lmarjuux marka waa labadii daraf baa kuu siman weyn markaad shakiyayso haddii laakiin aanay kuu sinayna midig ku rajaxan yahay oo aad ku qanacdo dee qanacada la raaca wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala sala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam nebigu wuu tukadayo falamaa sallama markii uu salaamo naqsaduu salaadii ka baxay qiila lahu waxa lagu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow axadata fi salaati shay-un salaada dhexdeedii ma waxbaa soo kordhay ma shay baa lagu waaxyoodayoo waxbaa isbedelay salaada dhexdeedii ilahay xaggiisaa warkaaga yimi miyaa qaala wuxuu ihi wamaa daaka salaad la yaabna mala asxaabtiyo salaada isagoo nebigu ku jira waa loo waxyoon jiray calayhi salaatu wasalaam waad soo waynu soo marnay baabu dahaara isagoo salaada ku jira nebigu inuu kabihiisa tuuray dabeedna asxaabtuna ay wada tuureen kadib markii salaada laga baxay ui maxaa idinku dhacay ay yidhaahdeen waxa kugu dhacay baa nagu dhacay de waxaad adiguba kabaa ubixisuun baan ubixinay me aniga malagaa ii sheegay bui inayna jaas leeyin kabo salaada dhexdeedii baa loo waaya marka taase waxay dareemeen salaada dhexdeedii ma waxyi baa yimi qaala wamaa daak oo arrintaas maxay ku timi maxaa jira qaalo waxay dhahan sallayta kada dee saasaad u tukatay in wax kasii noqdeen ayay u sheegeen qaala wuxuu ihi fatanaa rijlayhi labadii adil buu dib u laabayoo wastaqbala alqiblata qibladiibuu u jeedsaday ile kolkii hore uu kasoo jeedsaday qiblado iyagu soo qaabilaye fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama markaasuu salaama naqsaday xadiidkanina wuxuu sheegay labada sujuudood inay ka horeeyaan salaama naqsiga uma aqbala calayna biwajhihi wejigiisuuna soo qaabilyo uu lagu soo jeedsaday faqaala markaasaa wuxuu yidhi innahu arinku waxauu yahay low xadata fi salaati shayun haddii salaada dhexdeeda wax yimaadeen amba'tukum bihi waan idiin sheegi lahaa ee wakti sheegiddu suuragalta walaakin innamaa ana basharun bani aadan un baan ahay ansaa kamaa tansawn waxaanu ilaawayaa sidaa dee wuxuu ilowdaan oo kale fa idaa nasiitu kolkaan ilaawo fadakiruunii xusuusiya waidaa shaka axadukum fii salaati midkiin salaada dhexdeeda hadduu shakiyo falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sida sawaabka ah ha ku dadaalo falyutima calayhi sawaabka ha ku dhammaystiro uma uma lyasjud sajdatayn laba sujuudoodna hala yimaado wa fii riwaayati lilbukhaari falyutima salaadiisii ha dhammaystiro markii uu dee sidii sawaabka ahayd ku qanco uma liyusalim uma yusalim uu salaamo naqsanaya uma yasjudu markaasuu sujuudaya sujuuddiibaa uu dambaysiinaya bay riwaayadani sheegtay walimuslim ana anabiya sala allahu calayhi wasalama sajada sajdatay sahwi labadii sujuudood ee sahwiguu la dhacay nebigu bacda asalaami waalkalaam intii uu salaamo naqsaday hadalna uu yimi kadib intii uu salaamo naqsiiyo hadalba jiray <clears throat> marka xadiidkana waxa uu tilmaamayaa intaa hore marka aad ka timaado rasuulku sala allahu calayhi wasalam in shay uu ka tegay salaada dhexdeeda ama ataxiyaadkii hore ha ahaado adigu shay aan fara lahayn oo aan u baahnayn in xagga dambe lagala yimaado oo sunayaashiiya buu ka tegay markii asxaabtii ku baraarujiyena laba sujuudood buu ayuu la dhacay marka haddii dee imaamku ka taga ataxiyaadka oo weli isilowsan yahay markuu salaada ka baxaa loo sheego o la ydhaha sheekh dee waxaynu ka tagnay ataxiyaadkii hore marka isagana waxa u furani waa in uu sujuudo oo markaa ama haddii la ydhaha sunnihii caynkaa iyo caynkaa baynu ka tagnay waa inuu sujuudo kolkaa waanay wanaagsan tahay imaamku in uu had iyo jeer marka uu wax ka dhacaan ama sahwi iyo qalad iyo wixii lamid lamidii sixid ah iyo sixid qowl ah labadaba waa inuu sameeyo lawaa hogaamiyihii cibaadada dadka ku hogaaminaya imaamyada qaarkood ayaa markay ku yaro baahdo dadka ukhuuriyo iska dhaqaajiyo un um, sooma dhacdo <laughs> hadduu isagu wax garan waa inuu sheekh eegaadaheedo u dhaa bal dadka sheekh masaladaa u sheeg aniga way igu yaro laaqan tahay laakiin masalaa dhacaysa markaasaa dadkiina had iyo jeer ma aamusaana dadkeenuna markaasay gawu masaajka dhexdiisa murmaya sidan ay dhacday me sidana sidana buuqaasaa dhacay marka imaamkiina u iska baxaya si kastaba hasha ahaado inuu da dadkii isu daayo u kala taga maahe waa inuu jiheeyo a masladaas sisaay ah, saasay udhacda suusa baa lagu kabaya xukunkeedu sharciga waa caynka fiqyaan saas maaragtay masaladii inu sharxo oo dadkii uu ka jiheeyo weeyo kaalin kaalin buuxis uu noqdo waayo wuu ka qanciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu ka qanciyey macnaha nuu si aanay ula yaabin si aanay ula yaabin ayuu ka qanciyu i anigu bani aadam un baan bani aadam loo waaxyooda ayaan qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay anamaa ilaahukum ilaahu waax rasuul un baan bani aadam un baanay laakiin dheeraad leh loo waxyoodo xusuusiga midkiin xadiidkani wuxuu soo kordhiyey waidaa shaka axadukum fii salaatii falyataxara sawaab falyutima calayh hadduu midkiin shakiyo oo shaki ka yimaado sida sawaabka ha ku dadaalo sawaabkaa ha ku dhammaystiro sida sawaabka ha ku dadaalo waxa weeye bal horta inuu wax ku qanco ha iska baadi doono ha idhaahdo tolom afar ba mise saddex in yar ha dhugto horta ha u fiirsado marka hadduu ku qanco inay salaadiisu saddex tahay de saddexdaasaa sawaabtiihe sidaa ha ku socdon inta hadhehe la yimaado hadduu ku qanco inay afar tahay dee waxba yuu kordhin cilada joolood hala yimaado marka in aanu sii wadaynin macnaha waa tii aynu sheegayno tii horena shaki bay ahayd tanna waa yaqiin yani waa alcilmu waalyaqiin weeye falyataxara sawaab macnaha ha gaadho heer ha iska baadi doono horta inuu wax ku qanco oo cilmi iyo yaqiinu helo taa hadduu ku qanco dee labadii sujuudoodun hala yimaado haddii dani iyo shake ay ku dhacaan oo labadii darafu siman yihiinoo sawaabtii uu heli kari waayo iyo kifadu dhinacay u rajaxan tahay markaana dee waa kii aynu soo marayna ee ha kordhiyo oo wixii uu maray inta yar un ha qarsado marka falyutima calayhi iyo falyutima uma yusallimu uma yasjudu marka weli way nala socotaa sujuuddu way ka horeysaa salaam salaam naqsiga iyo way ka dambaysaa way nala socotaa marka sheekhu waxa uu qaatay midhkaa ah waxa uu keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu shan ka dhigay ah, asxaabtuna kumay baraarujinin waayo waxba isbedelay bay is idhaahdeen markii dambena kolkuu dee siyaado kol hadduu la yimid siduu usixi karaa waa sujuudu saawi inuu la yimaado qowlkaa siyaadadu qaata fadhibaa lagula imanaya labada sujuudo ila sujuudi waa fadhi uun macnaha sujuudaan looma kacayo xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay qofku isagoo fadhiya uun inuu fadhigaas ku sujuudaya aan u kacayn oo xagga sare kasoo sujuudayn waxa aynu ka qaadanay halkan ma'muumku haddii jaahilnimo iyo gef daraaddeed oo markaa u raaco imaamka inaanay salaadiisu waxba noqonayn macnaha jahli baaba hayaba qof ma kala garanayaba ama isaga laftiisiibaa isshakiyo waa talo kan uu kacay ma kii shanaad ba mise waa kii afraad ayaa qofkiiba uu ka shakiyey wuu iska raaci laakiin haddaad hubto waxa u kacay inuu yahay ragcad shanaad dee kuma raacaysa waad saxaysaa hadduu saxmana waa fiican tahay hadduu saxmi waayana waad fadhigaysaa fadhigaad ku sugi ama waad ka goosan labada way bannaayin asxaabtu cudurdaar bay lahaayeen markanay ku raaceen cudurdaarka uu leeyahay qofka shakiya ama khad uu ka dhaco ama jaahilka ah, cudurdaarku lahaa mid lamida bay leeyihin oo ah dee waxay is waatan salaada dhexdeedii waxbaa soo kordhay adaa waa loo waxyooday ayay iyagu is yidhahdeen cudurdaarkaasay lahaayeen laakiin tan ha uga qiyaasanin oo ha odhanin dee iyada oo shan uu tukanaya iyaguba ku raacay marka imaamkii waa lagu raacay imaamka waxaa lagu raacaa wixii saxa wixii khaa'ana waa la saxaa duu saxmi waana waa laga goosanaya maxalu sujuudna sidii unbaa aynu hore usoo nidhi weeye xagga tasbiix in dadku ay ka waabtaan maaha qofka ku qanacsan inuu siyaadadan iyo khata'an imaamka ay ka yimaadeen waa inuu tasbiixsadaa dumarkuna waa inay tasfiiqsadaan oo gacmaha isku dhuftaan subxaan allahi waynu haddii qof inteennan ka mida imaamka ku dhowi subxaana allah uu yidhaahdo dee inay dadku wada yidhaahdaan maaha markuu midi subxaan allah idhaado toban ba odhanaya lama baahna inta kale ama layrhkiibaa eh, naga xumaado microfonkiiba aamusay dabeedna mid baa mubaliq isu diyaariyo codkii kor u qaaday toban kalaa kor u qaadaya markaasaa meeshii allahu akbar iswada qabanaysa ti imaamki iyo tii kale la kala garan waaya fawdada noocaasa looma baahne isxilsaarkan hadduu midi inaga furto oo midi subxaana allahi uu idhaahdo imaamka baraarujin karo waa ku filanta ama lababa maxalu sujuud isaga hore aynu soo dhaafnay iyo maaragtay marka ay culimadu ka qabaan وعن أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا man shaka fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda qofka shakiya falyasjud sajdatayni laba sujuudood ha la yimaado bacda maa yusalimu intii uu salaamo naqsaday kadib wasaxaxahu ibnu khusayna saxiix buu ka dhigay alxadiidu daciif weeyi fii isnaadihi dacfu liannahu min riwaayati muscab ibni shayba wafiihi maqaal qaala axmed yarwa almanaakiil waqaala abu xaatim laysa bilqawiy waqaala anasaa'iyu munkar lxadiid adu raggaas mukharijiinta saase marka wuxuu sheegayaa xadiidkani markuu qofku shakiyo inuu laba sujuudood un la imanayo laakiin xadiidka saxiixi muxuu soo sheegay markuu qofku shakiyo inaanu iska sii soconayna yaqiinta qabsanayo yaqiinta oo inta gaabana buu qabsanayaa inta u hadhayna uu dhamaystirayo kanina inaan waxba yaqiinta un la raacaynin shakigaasun dee lagu kabayo un maaragta ayuu tilmaamay oo sujuudun lagu kabayo sujuudda waxaad la imanaysaa intii aada yaqiinta qabsatee wixii kalena aada la timi taqadama kalaamu ibnu lwasaq ibnu qudaama ana shukuuka idaa kasurat laa tuctabar walaa yultafatu ilayha waana dariiqa alkhalaasi minha quwة اإrاadة والcaزيmة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu nabigu uhi idaa shaka axadukum midkiin hadduu shakiyo faqaama fi rakcatayn labadii ragcadood ayuu u kacay fastatama qaaiman sarajoog fastatama waa taam noqday qaaiman isaga oo taagan falyamdi horaha usii socdo waliyasjud sajdatayn laba sujuudoodna hala yimaado fain lam yastatima haddii aanu eh, qaaiman sara joogiisu haddii aanu dhammaystirmin oonu weli kor ukicinna falyasjud eh, falyajlis ha fadhiiso walaa sahwa calayhi suusahwina laguma leh rawa abu daawuud wabnu maajah wdaaraqudniy wlafdu lahu daaraqudni baa lafdigale bisanadin daciif laakin alxadiidu صaxiix kaa hore oo hore saxiix ay ku sheegeen shaarix wuxuu ku sheegay daciif kan oo daciif ay ku sheegeenna saxiix buu ku sheegay macnaha isagaa dee ka dambeeyo qolyaha nuqaada ee fannigan jihbidiyiinta ku ah ayuu isu soo ururinaya aqwaashoodii marka ka ay u bataan ayuu soo qaadanaya inuu xadiidku saxiixiyo marka la ego dhuruqdiisa xadiidku masalu faa'ideeyo ah waanay dhacdaaye in badane eh. marka hore wuxuu faa'ideynaya taxiyaadka hore inuu sunna yihi haddaba ataxiyaadkii hore haddii aada ilowdo oo marka intaanad hinqanin aada xusuusato ataxiyaadkii waad u fadhiisanaysa ee kama kacay sujuudina ma jirto haddii laakiin adigoo hinqaday oo xagga sara joogga u dhowaad ataxiyaadkii xusuusato kuma noqonaysa ee waad ka tegeysaa ragcaddaad sii wadaysaa labadii sujoodood baa la imanaysa goorta ataxiyaadka loo fadhiisanayo iyo goorta laga tegayo laga kacayo ragcadda loo kacay lasii wadayana fuqahadu marka ay eegeen waxa ay xaddu raakic bay ku qiyaaseen xaddu raakic qofka rukuucsani heerka uu gaadhsiisan yahay qofka rukuucsani heerkiisa haddaad gaadho markaad rinqatay ayaad dhexda sii socotay qofkii rukuucsanaa heerkiisii haddaad gaadhay iska sii soco haddii hinqashadaadu aanay gaadin heerkii rukuucda ee ay ka hoosaysana xagga hoosead u dhowda ee ataxiyaadka dib ugu noqo macnaha uu xadiidku sheegaya waa taa ah, hadduu sanajooggii dhammaystiray iyo haddii aanu sanajooggii dhammaystirin xad xeerka rukuucdaasaa udhaxaysa fadhigii sarajooga waaya marka masale u baahan cilmi weyn way dhacdaa dadka qaarkood inay kacafadhiistaanba sooma dhacdo miyaad miyaad ku noqotaa mise waad ka fadhiisataa dabeedna aad arkaysa isagoo dhanna ku go la oo marna sii yaro socda marna soo yaro socda idaa shaka axadukum macnaa wuu ilaaway midkiin faqaamat ragcateen labada ragcadood buu markuu dhamaystiray ilaan taxiyaad u fadhiisana wuu kacay fastatama qaa'iman sarajoogii buu dhamaystiray heerkii rukuucda dhaafto xaggii kolead u dhawaatay dee falyamdi waliyasjud sajdatain ha iska sii socdo ragcaddaa uu kacee saddexaad ha isaga wato sujuudun hadhow hala yimaado fain lam yastatima qaa'ima falyajlis haddaanu xagga sara jooga u kicina xaggii fadhiga u dhow yahayna de ha fadhiisto walaa sahwa calayh taqadama alqowlu ana alarjaxa huwa atashahud huwa ana tashahud ana alqucuuda litashahud alawal watashahuda fiihi waajibaani min waajibaati salaati waana man tarakahumaa cabdan babala salaatu waman tarakahumaa sahwan jadarahu bisujuudi sahwi marka xanaabiladu ay u qaybinayaan waajib iyo sunna halkan waa taqsiim u dhow kii xanafiyada oo xanafiyadu sidoodaba waxay arkayaan sunne iyo waajib iyo faral marka waajibku waa shay udhexeeya faralka iyo sunnaha marka sidaasoo kale u socda halkan madhabkan xanaabiladu marka ay qaybinayaan waayo wuxuu kuleeyahy dee qofka ila uga taga isagu waxba uma noqon ma dibug uma noqonayo suusahaunbuu la imanaya laakiin ka ogaan uga taga ayaa taxiyaadkan salaadii uu kaga buraya macnihiisa markaa wa inagaa soo silnaa marka taxiyaadkii qofka istaagaa dib ugu noqon maayo imaamkii haddii uu ka kacayna waa lagu raacaya waa kan soo xusi doona intaas unbu sii sharxaya aynu dusha ka sheegay وعن cمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال waxau hi laysa عlى man xlف عalى man khlف laysa calى man khalfa الimaami sahw laysa ma ahaanin calىa man qof dushii khalfa اlimaam imaamka qofka ku daba tukanaya ma saarna sahwi sujuudu sahwi laguma leh fahinta inshaha alimaam haddii imaamkii uu sahwi ka dhaco fa calayhi dushuusu saaran yahay sujuudu sahwi wa calaa man khalfahu dadka ku daba tukanayana inay sujuudu sahwigi la yimaadaan weyn rawaahu albazaar wاlbayhaqiyu bisanadi daciif xadiidku sanadkiisu waa daciif sababtu wax kasta ha ahaato nin majhuula ayaa maaragtay ku jira waay waxau xadiidku tilmaamayaa qofka la tukinayo haddii gaar ahaantiisa wax ka sid noqdaa inaanu sujuudu sahwi la imanayn wuxuuse tilmaamayaa haddii imaamkii uu sahwi ka dhaco dadka ma'muumiintae ku daba tukanayana aanu sahwi ka dhicin oo imaamku uu sujuudo inay sujuudda ku raacayaan marka sahwigiisu uu ku saamaynaya laakiin sahwigaagu adigana ku saamayn maayo isagana saamayn maayo marka xadiidku hadduu daciif noqday macnahaan waa sax waayo wuxuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa aynu soo maraynay inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxa loo joojiyo dadka loo hor joojiyo imaam looga dhigay si loogu daydo waa lagu dayanaya marka haddii wax kaasi noqdaan Ehm, isagun ku dayo waxba adigu suusaada la kay way dhacdaa masalan iyadoo dadkii ay fadhiisteen waa taxiyaadkii hore loo fadhiistay ama kii dambe loo fadhiistay inuu qofuun iska dhex taago sooma dhacdo dabeetana uu isarkad dadkii uu ka goostayoo iyagiina fadhiya isagiina uu taagan yahay ama uu fadhiisto ataxiyaadkii u fadhiisto intuu yaro baxo ilaa bixitaankaasi wuu inagu badan yahay dabeetana uu hareeraha eegu arka dadkii oo taagan way dhacdaa marka mukhaalafada noocaasiha ah uu sameeyey isagu marka salaada laga baxo sujuudu sahwi ula iman maayo sujuudu sahwi ula iman maayo imaamkaan ka xambaaraya waa tanay yidhahdaan fuqahada si laakiin isagu sujuudu sahwi sahwi ula yimaado salaada dhexdeedii ama markii aad ku daba tukanaysay hala yimaado ama intaanad kusoo xidhaninba sahwigani ha ka dhaco way dhacdaa in adigoon uba imanin uu sii sahwiyey ayaa dhacda dabeedna intii aad la tukanaysa inuu si saxa ah uu tukado markii intii aad la tukanaysa aad la tukatay buu sujuuda la yimi waxba ha isweydiininoo ha odhanin isaga khaldamayba ma adigaa la joogayba markuu khaldamay ha odhanin inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi weeye makaana imaamka waxa loo yeelay si loogu daybo waaya kadalik masale laysku khilaafsan yahay hadduu la yimaadana oo madhabta adugu aad ku qanacday daliil ahaan mid aan hayn isaguu raaco oo bisinkiibuu la jehray adiguna in la sinaysaan qabtaa qunuudkiibuu akriyay adiguna inaanu qunuudku jirin baad qabtaa markaa dee ha ka goosani dadka qaarkood baad arkaysaa maala imaamkii oo qunuuday ayuu isagu gacmahaasu iska laabanaya iyaguna way taagaya marka haddaad weydiisa wuxuu koolaa intaa waan waan ka yaro muquurtay intaa uu qunuudayay waar xaggaad ukacday markaad tidhaahdo miyaanad saad adigu noqotay ee wuxuu leeyahay waa iska yara intaas waanay sugnayn masaladaan sugnayn oo qunuudkaan sugnayn markaa kumaan raacin dee wax musmus la yidhaahdaa ma jiro inaad ka goosataad gaar isaga tukato iyo inaad la tukato wax udhaxeeyo haafan haafa miyaad garan ma garanayno <laughs> labadaas umayn naqaana inaad ka tagto oo jamca ka goosato iyo inaad la tukato labadaa mida ah. laakiin wax la yidhaahdo waanu yar huuriyo intaa dhaxaan ka goosto maya salaadii way kaa buraysa waxaad khilaaftay xadiidkaa saxiixa inamaa jucila alimaamu liyutama bih waa masalo aynu macnaha istidraad ahaan unu keeno dee ay tahay un maaragta waaqica in lagu saxo ama wixii mushkilada jira marka xadiidku ka hadlaya waa ka haddii sinaaca min xaysu sinaaca daciif noqday xadiidkaa kalaa sheegaya macnahaas inuu saxiya waaya falaysa cala alma'muumi sujuudu sahwi waqad xakaahu ibn lmundir ijmaacan waa masalo laysku waafaqay inaanu isagu sudusaadu ku gaaraadi aada dhexdaa markii aad salaada ku dhex jirtayba wax kaasi noqdeen hadda u fiirso shayga kaasi noqday faral aada ka tagtay hadduu yahay maaha haddii adigoo imaamkii ku xidhan aada faral ka tagtay markuu isagu ka baxo salaada ayaad faralkiina la imanaysaa sujuudu sahwina la imanaysa intii dadku ay tukanayeen adigu ragcad ka mid a ah, ayaad libidhayo markaasaad faatixadiiba ah aanad akriinba meelaad qabatayba mooji dabeedna waad iskala rukuucday markii salaadii laga sii baxaya baad xusuusatay ragcad bilaa faatixa inaad tukato jirtay dee ragcad baad ukacay ilan salaad ma laha qofka aan maxay ahayd waa xadiis waan laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab aw biyuumi lqur'aan marka waa inaad ragcad ukacdo dabeedna sujuudihii la timaado kadalik waxaad sudusaawigii la imanaysaa intii ay imaamka sii kala maqnaydeena aad de isagu salaadiisii uu dhamaystay adigu baaqigaagii aad tukanaysay haddii sahwi kaa dhaco afar ragcadood bay dee salaada habeen labaad isaga soo gaar labadii dambe intaad tukanaysa waxba kaasi nooday waxyaabihii loo sujuudaya mid kamid a ayaa la sii dee markaana waad la imanaysa xaaladahaas waaya kolaybana salaada intaas horta aynu ku joojin laakiin